والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهي نكب الله بأنه سورة المائدة إلى آية الشناد سورة المائدة آية الشناد سورة المائدة وسورة دي شناد ترتيب القرآن الكريم كأه وأنا المدني مدني وحال إله بعد الهجرة wixii soo degay ama nabigu madiine ha joogo ama meel kale ha jooga makina waxaa la yidhaha qabla alhijra wixii soo degay nabigu ama maka ha joogo meel kale ha jooga qur'aanka aanka makiga ahi xagga shirkiga la dagaalankiisa iyo caqiidada iyo dhinacaasu u badan yahay qur'aanka aanka madeegniihiina xagga waxyaabaha lagu dhaqmo iyo cibaadaadka iyo dhinacaasu u badan yahay suuradan axkaam badan baa ku jirta sagaal iyo toban xugum ama fariido oon suuradaha kale qur-aanku dhigin bay dhigtaa suuraddan yaa ku jirta sagaal toban xugum ama fariido intooda badan caawa inaynu aragnaa suuragala ah. marka suuraddanu waa sidaa waan ka faa'iideysan doonaa in shaa allah yaa ayuha bismi illaahi araxmaani araxiim allah wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii kuwii muminiinta ahaayo awfu oofiya bilcuquudi heshiisyada ama ballamaha oofiya ama guntimaha oofiya uxillat lakum waa laidin xalaaleeyey bahiimatlancaami nucmeeleyda bahiimada ah waxaa weeye mawsuuftii oo waa laisu idlaafeeyey waxa weeye bahiimatunoo hiyal ancaama awey ah yaa laidin xalaal waa geela iyo lo-da iyo adhig ilaa maa yutla calaykum waxaa laidinku dul aqrii doona oo soo socda almawquudatu walmutaradiya hayra muxilli saydi ugaadha kuwa xalaalaysan kayrkood xaalaad tihiin wa antum idinkuna xurumun xaramu xaj aada qabtaan oo ku jirtaan in allaha la yaxkumu wuu xukumaa in allaha yaxkumu wuxuu xukumaa maa yuriid wuxuu doono oo xalaal iyo xaaraam iyo wax walba ah cabdullaahi bin mascuud baa ninu yeedho wuxuu yimay cabdullahi bin xugun baa la sheegaya usoo dhawow dheg raarici buuri yaa ayuhanaasu haddaad maqashana waxaa weeye waa dadkao dhan baa lala hadli buuri marka awfuu bilcuquudi cuquudda waa cuquudda beeca tijaara kirada amaahda ganacsiga noocu dooni ha ahaado guurka furidda waxalla wixii caqdi ahoo guntan oo dadku kala guntadaan ofiyaa layidhi sidaad sidaad ugu heshiiseen oo ofiyaa layidhi shirkadda haddaad ku heshiisaan ninkan intaa qaad hesho of ballanta waktigaasaan bixin hadday amaahdu tahay of haddaad wax kala iibsataan siduu shaygu ahaa of haddaad gabadh furayso siday ahayd u fur hadaad gabadh guursanayso sida waa cuquuddoo dhan wax alla wixii dadku isku xidho oo dhan oofiyaa la yidhi ilaahay dadka oofiya waxaa la yidhi marka bahiimatul ancaam baa laydin laydin xalaal geela iyo lo-da iyo adhi marka wixii ay ka dhex saareen qoladii qurayshta ahayd way inoo soo socdaa insha allah ilaa waxaan linagu dul aqrii doona mooyaane xurima calaykum almaytatu wadam intaa laynagu dul aqrii doona mooyaane wax alla wixii geel iyo loo iyo waa inoo xalaal ugaadhana waa lainoo diiday qofku isagoo xaramu xaj ku jira ugaadha inuu ugaadhsado waa lainoo diiday marka alla suu doona wuxuu xukumi xalaal iyo xaaraan nabiga waktigiisii nin eh, abu qataade la yidhaahdo oo xajkiibuu la socdaa nabigu la socdaa marka isagoo xalaala yuu neef soo dilay ogaana neefkii waa la cunay de idinka dartiin umuuna soo dilin iska cunaa lay yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii awfuu oofiya bilcuquudi guntimaha oofiya guurku waa guntin furidu waa guntin shirkadu waa guntin waxa kala xidha wey labada ruux kala xidhaan oofiya uxilad lakum waxaa laidin xalaaleeyey bahiimatu lancaami nicmooleyda bahiimada ah waxbayna garhanayn waa mubhamo ma hadli karto marka waa sifadii mawsuufka laisu daafay albahimatu lancaam ama alancaamu lbahiima waa laidin xalaaleeyey ilaa maa yutlaa calaykum wixii lagu dul aqriyey mooyaane calaykum dushiina maa yutlaa ilaa wixii lagu dul aqriyay calaykum dushiina xurimat calaykum almaytata waynoo soo socotaa hayra muxilli saydi ugaadha kuwa xalaalaysan keyrkood xaalo aad tihiin ugaadha kuwa xalaalaysan waantum idinkuna xurum taasaa ku qaydan idinkoo xaram ku jiraoo xarmaday ugaadhaha xalaalaysanina in allaha alla yaxkumu wuxuu xukumi hayuriidu wax alla wuxuu dooni wixii xalaala iyo wixii xaaraama iyo wixii mubaaxa iyo wax alla wuxuu doona xukumi cidna kala tashan mahaya allah inta badanse xikmad baa ku jirta wuxuu xukumo oo wixii maslaxada bani aadamka ku jirta wey yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiye laa tuxiluuha xalaalaysanino ha ku xadgudbina shacaair allaahi ilaahay calaamatu diinkiisa meel diin ahaan u calaamaysan shay diin ahaan u calaamaysan ha ku xadgudbina wala shahra alxaraama bisha xurmada lena hadda ashaasaa iska caamaho bilaha xurmada lena ha ku xadgudbina waa afar bilood saddex isku xigtay iyo mid gooni ah oo dagaalku xaaraam yahay dulxija iyo dulqacda iyo muxaram dulqacda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajabu mudar ha xalaalaysanina bilaha dagaal ha xalaalaysanina wala lhadyi hadyada xaramka loo wadana ha xalaalaysanina ha dhicina wala lqalaa'ida kuushana ha xalaal waxaa looga jeedaa neefka hadyada ehe lagu wada xaramka yaa qulqunta loogu xidhi kuul baa luqunta loogu xidhi maydhax baa luqunta loogu xidhi ha xalaalaysanina walaa aamiina kuwa u qastayna ha xalaalaysanina albeyta kacbada u qastay alxaraama ee xurmada leh yabtaquuna iyagoo raba fadlan fadl min rabbihim ka ahaaday wa ridwaanan raadli ahaansha ka ahaaday waidaa xalaltum markaad xalaalowdaan fastaadu ugaadhsada allah subxana wa taala axkaamta aayadda linoogu sheegay shacaairah culimmadu inta badan waxay ku sharxaan waxa culimada qaar baa ku qayda shacaair lxaj safa iyo marwe iyo carafe iyo ha ku xadgudbina laakiin caamkaa ka fiican wax alla wixii diin u calaamaysan ha ku xadgudbina masaajidka ha ku xadgudbina acmaasha xajka ha ku xadgudbina iyo mawaadicda xajka qur-aanka ha ku xadgudbina wixii diin magaceed le ha ku xadgudbina waayo bisha xurmada lena hadda albaa ku jirto bilaha xurmada leh ha ku xadgudbina waa afartaa bilood dilqacda dilxija muxaram iyo rajab wey iska ilaaliya bilaha dagaal baan la ogolayn beriga nabiyullaahi maxamedna haddaan xajka laydinkula dagaalamin oon idinka dagaal laydinku soo qaadin idinku bilaha dagaal ha ballaabina wey suuratu bare inoogu iman hadiyada iyo qalideed hadiyada waxaa loo jeedaa shayga kacbada loo hadiyeeyo walqalaa-idu marka isku mid bay noqon karaan shayga hadiyad ahe luqunta wax ku qaba qalaadada ku qaba ha halaalaysaninoo ha oo ha boobin caadi bay ahayd hadiyada loo wada kacbada in la boobo hadalkana walaa amina albayt alxaraama guriga xurmada le kuwa ku socda iyagoo fadli doonaya gaal iyo muslim wuxuu dooni ha ahaadee dadka kacbada ku socda ee khayrdoonka ahee baamustariga ahee fido ka doonaya ha weerarina inta mushrikiinta xaggeeda waa laga nasakhay markii xajkii uu xajiyey abubakr sidiiq hogaaminayey ee cali binu abi aalib iyo abu hureyre iyo la socdee waxaa la yidhi sanadkan kadib mushrik ma iman karo meeshan ruux qaawanina ma dawaafi karo waa kii dadkaa la ogeysa intaa yar waa la agga gaalada waa la nasakhay wey yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii hadda innagana waa laylana hadl xujo xajka keliya maaha laa tuxiluu ha xalaalaysanina inaad ku xadgudubtaan shacaa'ir allaahi ilaahay calaamatu diintiisa masaajid xuduudda alla ha ku xalaalaysanina ha ku xalaalaysanina oo ha ku xadgudbina shaacir yani wixii calaamad diineed la weyn oo xajku ka mid yahay wala shahra alxaraama bisha xurmada bil xurmalena ha ku iyo qalalaasaha samaynina wala alhadiya hadiyada kacbada loo wadana maka loo wadana ha ku xadgudbina ha boobina oo ha walal qalaaida midda luqunta wax ku qabtana iyadana ha ku xadguno ha dhicin marka hadiyadii qalaaiddu waa isku mid bay noqon karaan walaa aamiin albayt alxaraama guriga xurmada leh dadka u qasay ee ku socdana ha ku xadgudbina kuwaasoo yabtaquuna dalbaya fadlan fadli min rabbihim oo risqi doona iyo waridwaanan raadi ahaansho ilaa gaaladu nafteedu yaa cumraysi iyo wax saasa u iman laakiin waxaynu idhi xagga gaalada xajkii abubakar sidiiq xajisiiyey yaa la nasakhay waidaa xalaltum markaad xalaalowdaan oo xaramu xajka ka baxdaan fasdaadu ugaadhsada way idiin banaan tahay walaa yajrimanakum yayna idinka xanaajinin yayna idin dambaajinin shana'aanu qowmin qolo cadhadood aada u cadhaysan tihiin oo maxay aada ugu cadhaysan tihiin bian saduukum inay idinka hor joogsadeen cala lmasjidi masjidka alxaraami xurmada lahaa an tactaduu inaad xadgudubtaan yeen idinku xambaarin buy gaaladii idinka hor joogsatay waa intii maka la furta ee garo ee maka la qabsaday gaaladii waagi hore xajka idin diidi jirtay idinkoo u ciilqaba hadda xadgudbina hadda waa la nabday iyaga qaarkood way muslimeen marka nin muslima hadhihi beriyaasuu saa sameeyey gaal magangelyo la siiye hadhihi saasuu sameeyey mushrikiinta wixii muslimiin wixii kale wayba carareen berigii yani yan cadhadu idinku xambaarin inaad ka argudataan dadka xaramka idinka hor joogsada hore allah wuxuu leeyahay walaa yajrimanakum yayna idinku xambaarin yayna idinka xanaajinin yayna idinku xambaarin oo idin dambaajinin shana qawmin qolo cadhadood aada u cadhaysan oo maxaad ugu cadhaysan tihiin bian inay idinka hor joogsadeen canilmasjid ilxaraam maskata xurmadana an tactaduu inaad ku xadgudubtaan yayna idinku xambaarin cadhada ilan waa la nabdo hadda nabad baa jirte watacaawanuu isu kaalmaysta cala albiri ixsaanka iyo wataqwaa alla ka baqida walaa tacaawanuu ha isu kaalmaysanin cala lismi dembiga walcudwaani colaytanka cala albiri wataqwaa waxaa qolada culimada qaar ku fasireen cala albiri ixsaanka aada bani aadamka u samafasho iyo wataqwaa alla aada ka baqaysa wey alla ka baqid aada ka baqaysa wey culimada in badan baa saa ku fasirtay qolan waxay ku fasireen cala albiri ixsaanka aada samaynayso awaamirtii alla lahaa aada la timaado wataqwa iyo nawaahidii alla lahaa aada ka joogsato isu kaalmaysa waxaa weeye iswacdiya iswaaniya waxaa weeye wax isbara isu kaalmaysta wey wax wadaqabsada baa loo jeedaa meel fiican ka wax wadaqabsada watacaawanuu isu kaalmaysta cala albiri ixsaan iyo samafal iyo wataqwa alla ka cabsi isu kaalmayso wada jira oo iswaaniya oo wada qabsada walaa tacaawanu ha isu kaalmaysanin cala lismi iyo walcudwaani dembi iyo collaytan intaa isu raacdaan bani aadam waxaa yeelina idinku naftiina ha dulmiina khalqigaa kale collaytan dartii ha dulmiin qofna naftiisu xalaal maaha in la dilo in la dhoo xalaal maaha ilaa islaamku xaqu ku yeesha mooyaane wattaqu llaha alla ka baqa in allaha la subxaanahu watacaala shadiid lciqaab intaasoo xugum la ina faray oo axkaam la ina faray haddaan la iman weyno allah shadiidciqaab wey alla u xeer dhigo oo shadiidda ciqaabtaa shadiidkaa iska ilaalise in allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu kay daran tahay wey xurimad waa la xaaraam yeelay calaykum dushiina almaytatu baktiga neefka aan la gowricin iyo wadamu dhiiga wadamu dhiiga waa damka masfuuxa ah suuratulancaam baa ku qaydaysa daman masfuuxan ka la daadiyo weeye markii la gowraco la daadiyo ee dhiigga hilibka ku jiraay waa daahir weye walaxmulkhiziiri doofaarka haragiisa doofaarka hilibkiisana waa laidinka xaaraam yeelay marka doofaarka hilibkiisa markii la yidhaah xataa xaydhu way soo gele xaydhu way soo gele macnaha waxaan saa u leenahay qolyaa yidhi xaydhu kuma jirto hilib ma aha wamaa shayna waa laidinka xaaraam yeelay uhilla loogu dhawaaqay likayrilaahi alla keyrka bihi shayga loogu dhawaaqay wlmunkhaniqatu ta la ceejiyeena carabtaa yeeli jira intay neefka ceejiyaan markuu baktiye cuni jireen ta la naftu kaga baxdayna waa laydinka xaaraam yeelay wlmawquudatu ta garaacayna waa laydinka xaaraam yeelay garaaca u dhimatay wlmutaradiyatu ta soo dhacdayna meel ka soo dhacday taana oo saa ku dhimatayna waa laydinka xaaraam yeelay ay qolada koonfurta ay soo antaroorsatay bay yidhahdeen wanadiixatu tii la hardiyeyna waa faciilo bimacnaa mafcuula tii la hardiyey oo inta gees lagu dhuftay sidaa ku dhimatayna waa lidinka xaaraam yeelay wamaa akala sabucu dugaagu wuxuu cunay oo dhaawacayna waa lidinka xaaraam yeelay ilaa maa dakaytum waxaad gowracdaan mooyaane oo naf ku gaadhaan intaasoo dhan maytadii iyo doofaarka hilibkiisu kuma jiraan inta ka sokaysa wixii naf lagu gaadho danf nool oo noloshu ay taam tahay isagoo la ceelsiyey baad nolosha taam ilaa maa dakaytum waa sina iyo wamaa shay dubixa lagu gowracay cala nusubi meelaha lagu diiqo lagu gowracay dhagxaan waxay carabtu ku diiqi jireen meelo dhagxaan iyo ay dhigdhigeenoo barakaysan oy ku diiqaanoo meeshaa ku gowracaan waan tastaqsimuu inaad ku maraardayataan ama ku faashataan yaa laidinka xaraam yeela bilazlaami qalimaha qoran daalikum intaasoo dhan waxaa lasoo sheegay sufaasiqnimo maytada waa la xaraam yeelayo waa neefka aan la gowricin ee naftu iskii uga baxday marka waxa weeye neefka maydka ah ee dhintay waa idinka xaraam way inoo soo socotaa haddii aada u baahatee waa neefkaan la gowricin marka hadduu neefku nabar degdega u dhinto oo nabar degdega u dhinto haddii la gowraco oo naf lagu soo gaadho eh, waxay culimad badani leeyihiin haddii nafka lagu soo mar hadduu nabar u dhintay waa xaaraam haddiise uu jire iyo wax saasa u dhinto xarakatu madbuux hadduu gaadho la gowraco waa xalaal bal walaxmulkhasiiri isna hadalba kama joogo oo waa doofaarka hilibkiisu markii hadda la baadhay waxaa la ogaaday jeermis inuu ka buuxo yaa la ogaaday nabigu berigii qur inaga nahayayey kun iyo dhowr boqol sano ka hor jeermis baa ku jira doofaarka hilibkiisa waana la ogaaday midda kale waxaa la yidhi hilibkiisa ninka cuna ficiladu way ka tegeen yani ficiladu islaantiisi halkaa lagu haystuna dan ka lahayn baa la yidhi hilibka doofaarka ninka cuna una dan ka lahayn baa la culimo waktigan xaadirkoo joogtaa waxay dhaheen haddii korontada culimaa tidhi waktigan xaadirkaa joogta haddii koronto inta lagu shiilo jeermiska laga dilo waa la cuni karaa bay kuleeyihin miyaynu maqlaynaa kuwa wamaa uhilla likayr illah masaladaas wamaa uhilla likayr illah ilahay ayrki waaad waxa weeye khudbad halkaa taagan baa intaa neefkaysaa tii aw hebel magaciisii baan ku gawracay haye waa xaaraam waa bakti wey taabuud meeshaa yaallaa tii aw hebel magaciisii baan ku gawracay waa bakti waa xaaraam wey maxaa aw hebelkiisa ku wata aabbaha maad u sadaqays aw hebel maxaad ka doon lacana allahu alyahuuda wanasaara ittakhaduu qubura ambiyaaihi masaajida qubuurihii waa qubuuraha mawi laga dhigtay lagu diiqay guryaha lagu dhisan way waxa walaa ohla liqayrillahi waa nin magacii lagu gowraco wey hataa caaisha radiallahu canha waxay leedahay dadka madaxda ah wixii loo gowraco waa xaaraan bay leedahay oo cabsi degsi baa loogu gowracay bay leedahay balaalku gaadhsan yahay dhowr walmunkhaniqatu waa ta la ceejiyo inagu dee ma naqaana waxaas jaahiligii horaa isticmaali jiray walmawquudatu ta la garaacay walmutaradiyatu ta soo dhacday intay meel buur ka soo dhacday sidaa nadiixadii tii geeska la geliye la hardiyey dugaagu miduu qaniinay ilaa maa dakaytu kulli inta dambe ee doofaarkii maytada mooye kuwan waa inta ilaa maa dakaytu kulli waxaa ah, naf kaamila in lagu gaadho oo neefku indhaha uu bixbixinayo saa u dhowrdhowrayo yuuna kiciba karin yaa shardi ah alimaamu maalik wuxuu leeyahay raximahullah neefka waraabuhu qabtay meel uuna ka kici karayn hadduu waraabuhu qabto waa xaaraan buu leeyahy walow haba noolaada ilmata calaalashuu ka soo riday dhabarkuu ka jabiyey meel uuna ka noolaan karaynin haddii uu qabto waraabuhu haba noolaada neefka imaam maalik wuxuu leeyahay waa xaaraan allah wuxuu leeyahay wamaa dubixa cala nusubi nusubi waa kaa hore ma ohli likayr illah waa meelaha gaarka sida gaarka loo cadaamay wax yar lagu dhisay la geegeeyo wey xoolaha lagu diiqo wa an tastaqsimuu bilazlaami inaad ku faashataan qalimo weeye tobana ah. bilmatal waxay ahaayeen qolo saddex qalin weye saddex geed mid waxaa ku qoran ifcal midna waxaa ku qoran laa tafcal midna waa muhmal marka ninku markuu maraardayanay iyagoo isku meel ku jira isagoon arkayni buu gacanta gelin kii ifcalha hadduu usoo baxo wixiibuu samayn kii laa tafcalha hadduu usoo baxana wuu iska dayn kii muhmalkaana mar kale ku celin midna waxa weeye waa toddoba kuwo toddoba ahoo waxaa ku kala qoran adduunka waxyaabaha ka dhaca ku kala qoran oo markii gacanta la geliyu soo baxo waxaasaa jooga markii gacanta la geliyo waxaasaa jooga balaayaa dhacaysa waa midii cabdimudalib bin cabdimunaaf nabiga awowgi yaa wuxuu ku nadray toban wiil haddaan yeesho inaan mid gowraco yuu ku nadray toban wiil haddaan yeesho inaan mid gowraco markaasuu bahalihii soo qaadayo markuu soo baxaba cabdullaahi bay u soo baxdaa markuusoo cabdullaahina wuu ugu jeclaa baa saddex goor markaa cabdullaahi ugu soo baxday iyo reer abtigoo reer bani maqduumay yidhaahdeen weliukada geel ku furanno geel aan ku boqol halaad baa lagu furtay magtan hadda la qaato boqolka halkaasay ka soo bilowdeen marka kaasuna waa toddoba midna waa tobano waa maysarka waxaa la yidhaha sida turubka iyo shaxa iyo maysarka waxaa la yidhaha intaasay aslaamtu ahayn kulli intaasoo dhan waa mamnuuc xurimad waxaa la xaaraameeyey calaykum dushiina almaytatu baktiga wadamu dhiigga masfuuxa ah sida suuratu ancaam ow dama masfuuxan walaxmulkhinziiri doofaarka hilibkiisa iyo wamaa shay uhilla loogu dhawaaqay liqayrilah magac kale lagu gowraco magaca allahin bihi isaga iyo walmukhaniiqatu tii la ceejiyey oo in guriga inta la qabtay dhimatay walmawquudatu tii la garaacay oo sidii loo garaacayay ku dhimatay walmutaradiyatu tii meel dheer ka soo dhacday buur ka soo dhacday wixii lamid ah wanadiixatu tii la hardiyey iyo wamaa akala sabcu waraabuhu wuxuu cunay yacni uu qabsaday weeye garo oo ilaa maa dakaytum waxaad gowracdeen mooyaane wamaa shayna waa xaram kuwii hore ku cadfan la gowracay cala nusubi meelaha calaamaysan ee lagu wan tastaqsimuu inaad ku faashataan ku qayb ku umuur qaybsataan bilazlaami yaa laidinka haraam yeelay daalikum waxaasoo dhan fisqu faasiqnimo wey waxaasoo dhan waa fasiqnimo waxaanoo dhan waa waxay carabtu isticmaali jireen axkaamtii sagaal iyo tobanka aynan lahayn suuradan yaa la baaqi ah intan oo dhan baa ka mid a suurad kale oo lagu sheegay damka waa baktiga waa lagu sheegay suurad kale laxmakusiirka waa lagu sheegay laakiin inta kale laguma sheegin allah wuxuu leeyahay alyawma maanta yayasa ka qoosteen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay min diinikum diintiina ka qoosteen falaa takshawhum ha ka cabsanina wakshawnii aniga iga baqan maantay diintiina ka qoosteen waxaa weeye waxyaabihii caadiga ahaayee xoolihii ay ku cuni jireen wixii leceysiiye iyo wixii noocaas ahaa mar haddii laidinka xaaraam yeelay awal waxay inaad soo noqon doontaan ood baktiga iyo balaayada la cuni doontaan bay malaynayeen mar haddii ba lidinka xaraam yeelay oo ogaadeen inaydan dib dambe usoo noqonayn way ka qusteen diintiina ogaada alyawma maanta yayasa ka quseen aladiina kuwii kafaruu gaal min diinikum falaa takhshawhum ha ka cabsanin iyo washuni aniga cabsado allaley yacni mar haddii waxaan caadiga ay u lahayn laidinka xaraam yeelay dib dambe hawa idinkama haysa inaad usoo noqotaan alyawma maanta akmaltu kaamil yeelay lakum idinka diinakum diintiina wa atmamtu waan idin taam yeelay calaykum korkiina nicmatii waradiitu waan idinka raalli noqday lakum idinka alislaam islaamka diinan diin ahaan baan idinka raalli noqday maanta diintiina alkamileel waxa weeye wax alla waxaad ku dhaqmi lahaydeen waa laydin dhamaystiray dhowr iyo siddeetan maalmood buu nabigu noolaa aayaddanu markay timid xajatulwadaac bay ahayd diintiinni waa idin dhammaystiran tahay aada bay idinku dhamaystiran tahay waana laydin nicmeeyo diintiinna way faaftay oo markii nebigu tegey iyadoo diintu lugaheeda ku taagtay oon cidna ayna ka baqaynin dadka muslimiintaihi yuu nebigu ka tegey waa kaamil noqotay diintii waay nin yahuuda u yimid cumar binu khadaaba wuxuu yidhi aayad aada aqridaan hadday annaga nagu soo degto waaban ciidaysan lahayn buuri waa tee buui aayadanu sheegay waktigay soo degtay iyo meeshii kusoo degtay mid walba waan garan buui carafay kusoo degtay maalin jumcana way soo degtay buui waa laba ciidood yay soo degtay buui annaga ciid bay alyawma maantaan akmalu kamil yeelay lakum idinka diinakum diintiina kamil yeelay wa atmamtu waan dhammaystiray calaykum dushiina nicmatii yaan ku taam yeelay nicmadii diintiinii baa faafta oo cidaad ka baqaysaan male wa radiitu waan idinka raalli noqday lakum idinka alislaam islaamka diina diintaan idiin doortay inaad ku dhaqataan aan idiin doonto waa islaamka dee idinna raalli ka noqda wey idinna raalli ka noqda diinta allah inoo doortay waa inaan iyada raalli ka noqon bidco waa inaynaan ku dhaqmin inaan aw hebel baa sida yidhi markii la yidhaha nabiyullahi maxamed sidanuu yidhi ama qur-aanku sidanuu yidhi de annaga aw hebel baa sidan yidhiho anuu madhabtaasaaban haystaa war caqligal maaha sidaas caqligal maaha sidaas adigoo qur-aankii iyo xadiidkii ku hor yaalin nin magacii inaad sheegatood nin kala raacdo caqligal maaha sheekh allah wuxuu ihi faman idura qofkii loo baahi geliyo marka ficilku waa majhuul laakiin musaman ka laqdaynayna faman idura qofkii baahda fii makhmasatin bisababi makhmasatin gaajo sababteen ayra mutayra mutajaanifin ku gurubsan oo shaqaysan eyrka almi dambi fa in allaha lakafuurun wuu dhaafi raxiim wuu naxariisa waxyaabaha baktiga ah ee la xaaraameeyey qofkii u baahda ee dani ka gasho ee u baahda waa loo baneeyey inuu cuno ku meel gaadho waa loo baneeyey culimada qaar baa waxay yidhaahdeen shaaficiyo saddex maalmood waa inuu gaajaysnaado may maaha sada waa inuu gaajo dareensan yahay wixii uu dadkii uu la dhaqmi lahaa ama wax ka heli lahaana ay meel fog joogaan oon gaari karayn marka culimada qaar baa waxay leeyihiin kama sahay qaadan kartid markaa unbaad ka dhargi culimadu inta badan waxay leeyihin waad ka sahay qaadan kartaa ilaa aada meeshaad rabtay gaadho waad ka sahay qaadan kartaa wey faman idura qofkii u baahda fii makhmasatin bisababi makhmasatin gaajo sababteed kayra mutajaanifin lismin ku dembi gurubsan dembi shaqaysan kayrka xaaluu yahay oo ujeedadiisu baktiga inuu cuno ayna ahayn waxun inuu isticmaalo dad ku dulmiyo oo safaru e, balaayo uu ku jira ayna ahayn fain allaha alla afuurun wuu dhaafaa raxim waa naxariis qofkii ay gaajo u geysoo cuna allah wuu dambi dhaafaya subxaanau watacaala yasaluunaka waxay ku weydiinayaan maadaa shaygii uxilla lahum loo xalaaleeyey qul waxaa tidhaha uxilla lakum waxaa laidin ayibaatu wax alla wixii wanaagsan oo xalaala yowmaakii callamtum aada barteen oo min aljawaarixi waxyaabaha wax nabareeyo lagu gaadhsada marka wamaa calamtumta waxaa weeye washayda maa calamtum wey waxaad barteen oo min aljawaarixi ah ugaadhooda wy waxaad wax barteen ugaadhooda wey intaasaa meesha ku jirta wamaa calamtum wixii aada barteen oo min aljawaarixi waxyaabaha wax nabareeyo ah oo ayga iyo babowga iyo waxaasoo dhan lagu ugaadhsadaa waa idin xalaal mukalibiina xaalaad carbiseen waxaa mukalibiina ayga inta badan la isticmaala marka mukalibiina xaalo aad ay rasmi a ka soo saarteen ood carbiseen tucallimuunahuna aada barteen waxaa jawaarixdaa mima callamakumullah alla wuxuu idin baray alla wuxuu idin baray fakuluu cuna mimaa kii amsakna calaykum ay idin qabteen wadkuru isma allaahi ismiga alla nuxusa caleyhi calaa isaanihi markaad diraysaan aayadda macnaheedu waxaa weeye ninka la yidhaha cabdi binu xaatim iyo zayd binu muhalhal zayd lkhayr markii dambe nabigu u bixiyey aaa'iyeyn labadaa qole yaa nabiga u yimid waxay yidhi yaa rasuulallahi waanu ugaadhsanaaye bal wax noo sheeg marka wuxuu yidhi waxaa xalaala ugaadha aada wax eed carbistaan wixii ay eh, ugaadha ma aha waxa lagu ugaadhsada wixii aada carbisaan waxay idiin qabtaan waa sax waad cuni kartaan wey marka shuruudduu leeyahay waxa weeye inuu tababaran yahay oo markii fadhjoog layidhaha uu joogo soco markii layidhaha uu socdo xagga u leexo markii layidhaha xagga u leexdo bisinkana loo qabto markaad diraysa bismillaah neefkiina markuu qabto oo adiga kuu qabto una cunin waa inuu saa unu qabto bs una cunin hadduu cuno isagaa qabsaday adig kuuma cunin wey inta mark adig kuma qaban intaa markii laga helo waa xalaal marka isagoo qabtay hadduu isagoo baktiye aad u tagtay waa xalaal isagoo nool haddaad u tagtana waad gawracan wax dhiba taasi ma leh laakiin shardigu waxa weeye inuu tababaran yahay kana oo markii joog laydhaha joogi markii soco laydhaha socon bisinkana loo qabto neefka ugaadha markuu qabtana uuna afkaa gelin sidaa uunu qabsado wey qolyaa waxay yidhaahdeen hadduu ceejiyo ka warran intuu guriga qabto isagoon gelinin miciyihii uu neefkii neef kaga baxdo kaa la maayo mar hadduuna nabar ku dhufanin la cuni maayo allah wuxuu leeyahay yasaluunaka dadku waxay ku weydiini maadaa shaygii uxilla lahum hadda xabadoo kale xabadda haddaan ka soo qaadno xabadda dee berigii qur soo degay xabaddu ma jirin waa dambay timid culimadan dambe markay sharxahayaan xilmatal asancaani oo kale ninka buluuqulmaraam ka sharxay la yidhaha kitaabka subulsalaamka wuxuu leeyahay xabaddu hadday gamuuran tahay oy gujiso oyna gelin waa xaaraam laakiin haddaad intaad bisinka u qabato xubadu ay gasho ay ka disto waa xalaal buu leeyahay sheekaas fidyadaas fidyada yasaluunaka waxay ku weydiin maadaa shaygii uxilla lahum loo xalaaleeyey qul waxaa tidhaa uxilla lakum waxaa laidiin xalaaleeyey adayibaatu wax wixii fiican oo xalaala iyo wamaa shay callamtum aada barteen oo waxyaabaha wax ogaadhiyaa wixii ay dileen ma halkaa daafkaas ka maqan wasayda maa callamtum wey waxaad tababarteen ugaadhiisu min aljawaarixi ah mukalibiina xaala aad carbiseen tucallimuunahunna aada barteen mima calamakum alla idin baray xeelada alla idin baray idinku ilhaamiy ilin bani aadam baa tihin aada barteen in allahna subxaana watacaala sariicu lxisaab xisaabtiisu waa deg deg fakuluu cuna fakuluu cuna fakuluu cuna fakuluu cuna mimaa kii amsakna calaykum ay idiin qabteen ah, mukalibiina aada carbiseen tucallimuunahunna aada barteen mimaa callamakum ullah fakuluu cuna mimaa kii amsakna calaykum dartiin ay u qabteen waa inay intay afka saaraan intay qabtaan ayna cunin wadkudu ismallaahi ismigay allana xusa caleyhi dushiisa ku xusa wataqu llaha alla ka baqa in allaha alla sariicu lxisaab xisaabtiisu waa deg deg alyawma maanta yaa uxilla lakum lidiin xalaaleeyey aayibaatu horey baa lainoogu soo sheegay soo maaha waxaa la rabaa kuwan eh, ahlu kitaabka dacaamkoodu iyo keenu inay isku mid yihiin baa lainoo sheegaya ila uxilla lakum aayibaatu waa lainoo soo sheegay ahlu kitaabka waxay gowracaan dacaamka kale lagama hadlayo waxay iyagu gowracaan iyo keenu gowracani inay isku mid yihiin baa laga wada oo inaan ka dirin alyawma maanta uxilla lakum lidiin xalaaleeyey aayibaatu wax alla wixii ayibaha o nadiif ahaa iyo wadacaamu ladiina kuwii dacaamkooda utul kitaaba kitaabka la siiyey wadacaamu ladiina kuwii dacaamkooda utul kitaaba xillun lakum xalaal buu idin yahay wadacaamukum dacaamkiinuna xillun xalaal buu lahum iyaga u yahay walmuxsanaatu gabdhaha dhowrsoon oon zawaanida yaa laydin xalaaleeyey oo iyo walmuxsanaatu gabdhaha dhowrto walmuxsanaatu gabdhaha xortaa iska dheh oo min almuminaati ah iyo walmuxsanaatu gabdhaha dhowrtoono zawaanida ahayn oo min aladiina kuwii kamid a uutul kitaaba kitaabka la siiyey oo min qablikum idinkii idinka horreeyey idaa idaa aataytumuhuna markaad siisaan ujuurahunna ujradoodii markaad siisaan muxsiniina xaalo aad mehersanaysaan hayra musaafixiina kuwa ka zinaysan kayrkood walaa mutakidii aqdaanin saaxiiba kuwa ka dhigan kayrkood aala allah subxaanau watacaala wuu inii xalaaleeyey dacaamka ehlu kitaabka dacaamka la hadal hayaayo waa wixii waa gawraca wey waxaa lainoo xalaaleeyey ka kale waa xalaal ka kale weelashooda iyo waxaas waxbaad ku karsan kartaa waad cuni kartaa liw khamri iyo balaayay laba sac intaad weelka iska daahiriso waxbaad ku karsan dacaamkooda caadigahe qalalana waad ka soo iibsan laakiin dacaamka waxaa laisku haystaa dacaamka qoyanay sameeyaan sida canjeeradiiy kuwa talo kuwaa siday noqon wey anigu waxaan tegi jiray ilaa soddon goor baan tagay suway meel la yidhaah markaan jigsiga ka tago ilaa aan suway tago wax ma cuni jirin waxaan usii socon jiray suway afar saacadood intaa wax ma dhadhamin jirin wax xanuunbaa ii cunabi waayey qoqoyanee daran suway markaan tagana hotel jibriil la yidhaahdo nin muslim hileeyaha asalkiisu soomaali yahay yaa wax ka cuni jira marka waa lainoo xalaaleeyey gawracoodii baa lainoo xalaaleeyey marka xataa hadday ku gowracaan bismi lmasiix ama bismi cusayr waa linoo xalaalay waad cuni kartaa wey waa linoo xalaalay wlmuxsanaatu min min aladiina gabdhihii iyaga aan zawaanidahayn waxaa la yidhi hadday gabadhu janaabadana ka maydhato zaaniyadna ayna ahayn ehlu kitaabna ay tahay waa xalaal wey waad mehersan wey saxaabadu qayb badan baa guursaday ya gawraca waan ku noqonaya ee gabdhaha la guursanayo waa nooca wey saxaabada qayb fara badan baa guursatay dalxa bin cubaydillah iyo cusmaan binu cafaan iyo rag badan baa guursaday laakiin cumar bin khadaab uu la dagaalamay furuu yidhi gabdhaha cabdullaahi bin cumarna wuxuu yidhi ilan waxaa la ahlu kitaabka waxaa ku jira nasaaradaa ku jirta iyo yahuuddaa ku jirta nasaari yahuud baa ku jirta cabdullahi bin cumar wuxuu yidhi anuga ma ogi shirkiga waxaa la yidhi elu shirkiga waa xaaraam elu kitaabkuna waa xalaal cabdullahi bin cumar wuxuu yidhi anigu ma ogi shirki ka weyn inay ilaaheeda ciise u haysato yidhi cabdullahi bin cumar halkaasuu taagnaa alyawma maanta uxilla lakum lidiin xalaaleeya adayibaatu wax wanaagsan wadacaamu ladiina kuwii dacaamkooda uutul kitaaba kitaabka la siiyey xilun lakum xalaal buu idin yahay wadacaamukum dacaamkiinuna xilun lahum xalaal buu u yahay dacaamkaa la sheegi waa hilibka de waxa la gowraco wey waxay gowracaan ehlu kitaabku waa la cunaya waana toos baa loo cunaya ama bismi lmasiix ha ku gowracaan ama bismi cuseyr ha ku gowracaan mar haddii ay ehlu kitaab dhaba yihiin waa la gowracaya waa la cunaya qolyaa waxay isweydiiyeen hadduu ninku murtad ahaayo waadaba bilmatal qolada carabeed reer bani taqlib nasaara nasaara alcarab culimo fara badan baa yidhi iyagu diintii nebi ibraahim bay haysteen way ka baxeen oo way noqdeen iyaga waxooda la cuni culimo badan baa ruuxu waa inuu helo kitaab rasmi ayahay inta la og yahay waa inuu helo kitaab ahaa hooyadii waa inuu helo kitaab sidaas oo kale wadacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum wadacaamukum dacaamkiinuna xillun lahum buu yahay walmuxsanaatu gabdhaha xorta ah yaa idin xalaal oo min almu'minaati ah iyo walmuxsanaatu gabdhaha dhawrsoon ee zaaniyaalka ahayn oo min aladiina kuwii kamid udkul kitaaba gabadhu hadday zaaniyad ahayn janaabadana ka qabaysato waa sax wey min qablku idinka horeeye waa goorma idaa ataytumuhuna haddaad siisaan ujuurahuna ajrigooda waxaa laga wadaa waxaa loogu cadfay kuwa muminaadka ah inay kuwa muminaadka kuwa kale guurkoodu mid walba banaan yahay baa loogu cadfay ee awal weyn ogen gabdhaha inay inoo banaan yihiin muxsiniina xaalaadkii kuwa mehirsan gabdhaha ayra musaafixiina kuwa ka zinaysan qayrkood aad tihiin walaa mutakidii ahdaanin saaxiibo kuwa samaysan qayrkood aad tihiin waman yakfur billaah faqad xabida camalu aayaddaa halkaa dambe wuxuu ku yimid baa layidhi haweenkii yahuudda hoos ahaan isu yidhi iyo nasaaradii ilaahay diinteennu haddayna fiicnayno una diinteenna raalli ka ahayn dee guurkeenna ma fasaxen iyaga hoos ahaan yidhi aayaddanaa nabiga loo keeno waxaa la yidhi waman yakfur qofkii ka gaalooba biliimaani iimaanka alle iimaankiisa rasuulka iimaankiisa ambiyada iimaankooda faqad xabida camalu camalkiisi mar hadduu iimaankii u diiday wahuwa qofkaasina fi aakhirati aakhiro min alkhaasiriina kuwa khasaaray buu ka mar hadduu iimaanka diiday wallah subxaana watacaala